toddoba weeye ixdaahaa ixda sabca toddobada mid ka mida alwaaqicatu waa midda dhacday khabaran khabar xaal ay tahay toddobada jumlo jumlada ugu horayda oon leenahay macalka icraab ku leedaha waa jumlada khabar dhacday khabarka markaa waxa ay u dhacaysaa haddii lagu yidhi jumlo khabar dhacday ma ahan inay mubtade kaliya u dhacayso waxay u dhici kartaa mubtade waxay u dhici kartaa inna iyo akhawaadeedii waxay u dhici kartaa kaana iyo akhawaadeedii waxay u dhici kartaa afcaal lmuqaaraba afartaasay khabar u dhici kartaa afartaba saa kuu sheegaya saas daraaddeeda jumlada qabarka dhacday macalkeedu rafcu noqona waa markay mubtada qabar u tahay iyo markay ina qabar u tahay marna nasbuu noqona mahalkeedu waa markay kaana iyo khawaadeedii qabar u tahay ama se kaada iyo khawaadeedii marka jumla qabar dhacday afara ka imaane wuxuu ku yidhi ixdaahaa jumlooyinkii toddobada mid kamida ah alwaaqicatu waa mida dhacday khabaran khabar xaalo ay tahay wa mawdicaha mawdiceeduna radcun godid weeye fii baabayilmubtada'i wa ina baabayi dheh baabayni ay ahayd musanu ahaa musanaha haddii la idaafeeyo nuunta waa la jaraa fii baabayilmubtada'i wa ina baabka mubtadaha iyo inada labadaas baab waa laba baab mubtadaha iyo inada labadooda baab waa la goda hadday jumladu khabar u noqoto mubtade waa fii maxali rafcin ilaa mubtadaa khabarkiisa waa la rafci jiraye hadday jumladu khabar u noqoto inana waa fii maxali rafcin ilaa ina khabarkeeda waa la rafci jiraye labadaas marka hadday khabar dhacdo labadaba waa la rafcina labadii misaal naxw zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabihiis hadda wuxuu ku misaaliyey jumlo khabar dhacday oo mubtado u dhacday zayd waa mubtade qaama abuuhu jumladaasuna khabaray u tahay mubtadaha maxalkeedu waa rafcu وإن ina zaydan zayd abuuhu aabbihiis qaa'imun mid taagan weeye tanna fiiri zaydan waa ismu inna abuuhu waa mubtade qaaimuna waa qabar mubtadahaas iyo qabarkaas jumladaasu waxay qabar u yihiin inna inna qabarkeeda waa la rafci jiray jumladaas maxalka marka waa ka rafcisanta markay jumlo qabar dhacday laba goor ayadoo maxalka ka rafcisana halkaas ku aragna ah, markay mubtado qabar u dhacdo iyo markay ina qabar u dhacdo haddana laba gooray maxalka ka nisbisan tahay fiiri waa nasbun weeye waa nasbun halkuu ku cadfan yahay waa mawdicuhaa jumlada mawdiceedu rafcun god weeye waa nasbun kordhig weeye fii baabey kaana hadda fii baabayi ma dhigi kartid baabayni ay aheed nuuntii waxaa loo xadfay lilidaafa marka ya-dii sidii u sukunsanaane laakiin markii dhawaad maxaan u dhahaynay baabayi ee waxaan u dhahaynay iltiqaa saakideyna jiray xaraf reebana ka dambeeyey markaasaa ya-diina waa sukunsaneed xarafka ka dambe waan ku sukunsaneed markaasaan xaraka saarnay marka haddeer laakiin xaraf sukunsano kama dambeeyo waxaad u xarakayda lama arko musanaha sidiisa u daa waa naasbuun jumlada maxalkeedu waa kordhig fii baabeeyi kaana wa kaada kaada iyo kaana labadooda baab wuxuu ula jeedaa kaana afcaalu naaqisa oo dhan waa kaana iyo khawaadeedii kaadana wuxuu ula marka macnaheedu waxay tahay jumladii khabar u noqota kaana iyo khawaadeeda waa laga nasbina jumladii khabar u kaada iyo khawaadeeda maxalka waa laga nasbina oo afcaal muqaaraba khabar u noqota waa laga nasbina hayla qabarkoodu waa nasbisanaa naxwu kaanuu waxay ahaadeen uu ilaahay yidhi yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum nafyaalkooda kaana waa ficil maadi naaqisa wowdu waa ismu kaana yadlimuuna waa ficil iyo faacil waa afcaal khamsa mafcuulu bihi soo hormara weeye anfusadaan ah, yadlimuunadaa nasbinayda oo mafcuulu tahay jumladaas marka yadlimuuna anfusahum a ah, kaana khabar u ah jumladaas maxalka waa ka nasbisanta ilaa kaana khabarkeeda waa mansuube taasu waa jumlo qabar u noqotay afcaasha naaqiska haddana afcaalulmuqaaraba waa kan wamaa kaaduu ma aysan ahaanin oo kuma sigan wamaa kaaduu ma aysan ku sigan dheh yafcaluuna inay sameeyaan wamaa kaaduu ma aysan ku sigan yafcaluuna inay sameeyaan hadda kaada isimkeedi waa wowda yafcaluuna waa ficliya faacil afcaal khamsa jumladaas macalka waa laga nasbinaa maxaa yeelay waxay khabar u tahay kaada kaaday khabar u tahay waayo athaaniyatu jumlada labayda wahaalihatu jumlada saddexayda alwaaqicatu waa jumlada dhacda xaalan xaalo walwaaqicatu midda dhacda mafcuulan bih athaaniyatu jumlada labayda iyo wahaalihatu jumlada saddexayda alwaaqicatu waa midda dhacda xaalan xaalay tahay waa midda labaad wlwaaqicatu waa midda dhacda mafcuula bihi xaalay tahay waa midda saddexaad ah, lafyi iyo nashri muratabaha la yidhaah alwalu lilwali waani liani ah, jumlada labaad waa maxay oo jumlooyinka toddobadaah macalka exraabka kale ka mid ah athaaniyatu midda labada ah, alwaaqicatu waa midda dhacda xaalan xaalay tahay wahaliatu jumlada saddexayda oo ka mida toddobada jumlo macalka exraabka ku leh alwaaqicatu waa mid dancda mafcuula bi xalay soo gaabina marka xaalo hadii lagu yidhi waa xaal mid ah laakiin haddii mafcuulu bihi lagu yidhaha waa afar isagaa kuu sharaxaya haye labadan marka maxalkoodu waa isku mid jumlada xaalada dhacda xaalo waa la nasbi jiray jumladii xaalo dhacdana maxalka waa laga nasbina mafcuulu bihi waa la nasbi jiray jumladii mafcuulu bihi noqotana maxalka waa laga nasbinaa waa laga nasbinaa wuxuu ku yidhi waa maxaluhumaa aaniyada iyo aalisada maxalkoodu annasbu waa kordhig jumladii xaala noqota maxalkeedu waa la nasbina jumladii mafcuul bihi noqotana maxalkeeda waa la nasbina falxaaliyatu tii xaaliyadaas naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa kale ilaah uu ku qowlay wa jaa-uu waa yimaadeen ikhwatu yuusuf abaahum aabbahooday u yimaadeen cishaa'an waqta cishaa waqti cishaahay u yimaadeen yabkuuna xaalo ay kuwii ooyaya ayay u yimaadeen ama booyaya ayagoo booyaya ayay u yimaadeen ama ooyaya waxaad ka xaalaydaa jaa-uu faacilkeeda wowda ka xaale hadda jumladaas yabkuuna waa fii maxali nasbin maxaa yeelay xaalo weeyo jaa faacilkeeda laga xaalaynaa waalmafcuuliyatu jumlada mafcuuliyada taqacu waxay dhacdaa fii arbacati mawaadica afar meelooday dhacdaa afartaba waa mafcuulu bihi waa la nasbina afartaba maxkiyatan xaalo ay tahay dhacdaa dheh waalmafcuuliyatu taqacu waxay dhacdaa fii arbacati mawaadica maxkiyatan xaal ay tahay mid looga xikaayoona bilqowl ayay dhacdaa naxw qaala wuxuu idhi inii aniga cabdullaahi addoonkii allana hadda jumlada inii cabdullaahi ina isimkeediiyo khabarkeeda في maحaل نصb لأnha maqul اqwl waa maqul qwl waa maxkiya o meesha labaad oo jumlada mafcuul big ay dhacdo wataaliyatan xaalay tahay midi la xiriirtay dhacdaa lilmafcuuli awali mafcuulka ugu horeeya fii baabi dhanna dhanna baabkeedao dhan dhanna iyo akhwaabdeeda mafcuulu haaniga jumlo waa noqda asal fiiri dhanna iyo akhawaadeeda mafcuul aaniga asalkiis u ahaa khabaru ahaa ilaa damay aqwaadeeda mubtadihi khabaray ku camal falaan marka mubtadihi maxay ka dhigtaan mafcuulu awal khabarkiina maxay ka dhigtaan mafcuulu haani waxaad u fiirsataa marka mubtade ma noqon karaa jumlo maya ma noqon karo sidaas daraaddeeda danna iyo akhawaadeeda mafcuul awalku jumlo ma noqon karo maxaa asalkiis waa mubtade jumlana mubtada ma noqoto laakiin mafcuulu haaniga oo dana yaqa waadeeda jumlu noqon kara xaal asalkiisu waa khabar khabarna jumla waa noqon jir ah, jumlana khabar waa noqon jir marka fiiri dariiqada lagu socdo fahm ah, waa la yidhi waa la yidhi ha iska dhihina ah, dariiqa lagu ordayo fiiri wixii asal noqon jiray jumlo unba haddana noqon kara marka mafcuulu awelka dana yaqa waadeeda asalkiisu waa mubtada jumlana mubtada ma noqoto sidaas darteeda mafcuulu awalka dambe iyo khawaadeeda ma noqon karo jumlo laakiin maxaa noqon karaa jumlo mafcuulu aaniga muxuu noqday asaalatan waa khabar jumlana khabar waa noqotaa wataaliyatan xaal ay tahay midii la xiriirta ayay dhacdaa lilmafcuuli awali mafcuulka awalkaahay la xiriirtaa fii baabi danna naw danantu zaydan zayd waxaan u maleeyey yaqra'u mid wax akrina iiri dnantu ficl iyo faacil saydan mafcuul awel yaqra' jumladaas ficl iyo faacil fii maxali nasbi mafcuul haani wataaliyatan xaal ay tahay midii la xiriirtay lilmafcuul الhaani waa meesha saddexaad ay dhacaydo meesha saddexaad ay dhacaysa waa tana waxaa jira lilmafcuul الhaani fii baabi aclama waxaa jirta afcaal toddoba oo insha allahu alfiyada ina maalig noogu imaan doonta oo saddex mafcuul qaadata waa toddoba ficil keliya oo aclama callama akhbara khabara ala yidhahdaa xadaa soo ma jeedid afcaashaas kiiba saddex mafcuulu qaataa kiiba saddex mafcuulu qaataa mafcuulka saddexaadaa noqon kara marka jumlo mafcuulka saddexaad bisaa noqon kara marka wuxuu ku yidhi wataaliyatan xaalay tahay midii la xiriirta lilmafcuuli haani mafcuulka labaaday la xiriirtaa oy ka dambaydaa fii baabi aclama waa mafcuulkii saddexaad ee noqonay wey naxw aclamtu zaydan zayd waxaan ogeysiiyey camran camar waa mafcuul aaniga camran abuuhu camar aabihiis qaaimun mu taagan inuu marka fiiri aclamtu ficliya faacil zaydan mafcuulu awal camran mafcuulu haani abuuhu qaaimu jumladaas fii maxal nasbi mafcuulu haali liaclama marka meeqaan marsiinaynaa mafcuulu bihigii inay qowl gadaalkiisa dhacdo o mafcuulu aaniga danaya khawaadeeda inuu noqdo labo mafcuulu haalika baabu aclamana waa toddobadii ficil inuu noqdo saddex afarkii waa kana wa mucallaqan xaal looga xiray canhaa jumlada alcaamilu caamil baabu tacliiq waxaan ku soo marray mutamimadii ah. haddii ficilka tacliiq lagu sameeyo oo calima iyo danna iyo tacliiq marka lagu sameeyo ah, tacliiq marka lagu sameeyo oo laga xira mafcuulkana jumladaas la xiray ayadana في maxal naصb wey maxaa waa mafcuul tacliiqana waa kii ahaa ibdaal اcamali lafdan laa maxala maxalka marka waa ka nasbisanta jumladaas la xiray oo wax sadaaralhu inta ka hormareen laga xiray ficilka ka hor inuu ku camal falo jumladaas maxalkay ka nasbisanta afartaas goora maxalka laga nasbinayo le mafcuul bihi noqoto maquul qowl markay noqoto mafcuul haaniga dana mafcuul haalidka baabu aclama iyo mucalaqada midda ah oo laga xiray ficilkii ka horreeyey afartaas wey tusaale marka wuxuu ku tusaa midda mucalaqada ah caamilka laga xiray caamilku calimo waa noqon karaa sida linaclama inaan ogaano daraaddeed ayul xisbayni labada kooxood keebaa axsaa koobay koobid badan ha isku dhihin ismu tafdiil maaha waa ficil maadi ayul xisbayni labada xisbi keebaa axsaa koobay hadda ir ayu waa mubtade alxisbayni waa mudaaf ilayhi axsaa waa ficil maadiyo faacil jumladaasu khabaray u tahay mubtadahaas oo ah ayulxisbayni iyo kabarkiisoo jumlada ah waa fii maxali nasbin maxaa yeelay waxaa laga xiray calimadaas inay ku camal fasho naclamu maxaa yeele maxaa u horeeya ismu istifaam ah, ismu istifaamna lahu satru kalaam wax ka horeeya kuma camal fali karaan ayadoo haddana wuxuu ku misaalinaa ficilka mucallaqa ee mafcuulkiisii laga xiray uusan ahayn calima ee ficil kale uu yahay falyandur ha fiiriyo asxaabulkaafi waa ninkii lacagta u dhiibtoona yihahdeen magaalada nooga soo gad cunto qofka aan u dhiibana lacagta falyandur ha fiiriyo ayuhaa magaalada kede askaa dahirnaan badan dacaman xagga cuntada qof cuntadiisu xalaal tahay mid sigaar dukaan sigaar gada gadayuu wax nooga soo gadi mid maraq digaaga gadayuu nooga soo gadi mid baktiga isbaaraley uu leeyahay yuu nooga soo dukaan xalaal ah oo waxa lagu gadaya xalaal yihiin ha nooga soo gado cuntada ila waracnimadu waa wax dhamo diinta lagu ilaashadee inaad wax walba iska laqda lama rabo falyandur ha fiiriyo ayuha waa mutade askana waa qadar jumladaasu waa fii maxali nasbin Ah, maaa waxaa laga xihay yandur yanduraa laga xihay almas'alaةu haaniye mas'alada labaydaa fii bayaani اljumali jumlooyinka la caddayntooda ayay ahaatay allatii jumlooyinka lahaa jumlooyinka maxalun maxal uga sugnaaday min alexraabi xagga exraabka jumlooyinka xagga exraabka maxalka ku leh اldي اxraabkaas huwa rafc god ah wnaصbu kordhig ah wlkafdu hoos dhig ah wljasmu reeb ah jumlooyinka afartaas mid kamida maxalka ka ah wahiya jumlooyinkaasu sabqu waa toddoba cala lmashhuuri qowlka lacaanbixiyu ku yidhi cala lmashhuuri waa sharax sharaxay ka mid ta muxuu ugu daray cala lmashhuuri ee waxa weeye shiika matniga iskale ibnu hishaam kitaabkiisa faa'iidada badanee la yihahdo muqni muqniga almuqni can kutub اacaariib a la yidhaha muqnu labiib can kutub اlcaariib a la yidhaha qofka caqliga leh kitaabkaas haduu akristo dhihi maayo qur-aanka markuu tafsir kitaabka qur-aanka kitaab icraaba ii raadi xadiiska kitaab icraaba isagaaba iraaba isagaa mucriba qofka muqni barta isagaaba mucribaba mogta isagaa laga rabaa inuu qur-aanka dhan iraabo axaadiista icraabo marka kutub اicraab o dhan waa ka diiqa isaga markaad barato kutub اicraab waa ka diqtoomi hadhow tafsiirka marka lagu akriya dhihi may ii soo gad waxa weeyaan samiin xalabi ah, <coughs> samiin xalabi kitaabkiisa bal qur-aanka icraabtiisa aan ogaaday dhihi mayda adaaba samiin xalabi kala eh. ah haddaad muqni barat adaa icraaba qur-aanka ah, adaa icraaba ah. isaga dham waxaa la idhahdaa muqnu labiba la idhahda qof hadda xoogaa dhimanoo caqli yar wax kama deeqaayo laakiin kan caqliga badan waa ku filan yahay wuxuu uga filan yahay can kutub alcaarib kutubta waxay araabta kulli waa uga filan yahy kitaabkaas marka jumlooyinka macalka iraabka ku le sagaalu ka dhiga toddobadan wuxuu ku daray labo xashadayna kugu tala labadu midda koobaad waa jumla istinaa'iya jumlada istinaha dhacda lasta calayhim bimusaydir adiga ma tihid nabiga subanoo mid lagu sallidayoo mas-uul ka ah ma tihid ilaa man tawallaa laakiin man tawallaa fiil istinaas man tawallaa qofkii jeesta wa kafara gaalooba fayucadibhu llaahu alla cadaabi doona alcadaab alabar jumladaas markaa maantaas ka bilaabata oo mubtadaha iyo qabarkeedoo fayucadibuhu llaahu ah jumladaas waa fii maxali nasb maxalka waa ka nasbisanta waa maxaa yeele maxalulistinaa ayay dhacday jumlada kalena waa jumlada sabkun bilaa saabikin aan dhihi jirnay tasmaxu bilmucaydiyi khayru min an tara sawaaء calayhim waa khabar mqadama aandartahum am lam tundirhum indaaruka wacadamuhu sawaa jumladaa sabkun bilaa saabikinta ah maxalulmubtaday taale maalka waa ka rafcisanta labadaasi mashhuur ma ahan labadaasuu ku daray ibnu hishaam muqniga de waa kitaab oo taqawsiya oo loogu talagalay wax walba in lagu ogaado isaga laakiin kanu khulaasadii oo mashhuurkeedu kuu soo qabto toddobada labadaas waa kaa daaye kan weynu waa inuu wax dheeraadee wax loogu tago in la helo oon meel kale lagu soo baran waa ka soco daahaa meeshaan saanu exraabayna fiiri mubtadaan ka dhigaynaa alwaaqicatu kabaran ka dhigaynaa khabaranna xaalan ka dhigaynaa sida xaashiyada u exraabay ma raacayno daahaa daa sabcati aan nidhi si kale u wata isagu daahaa daa sabcati toddobada jumla mid ka mid a ah, alwaaqicatu waa mida dhacday khabaran kabar xaalo ay u tahay limubtadain mubtade fi lasli asalkii mubtade ahaa jiray ow filxaali ama hadda mubtade jumlada kabarka dhacday wey yay u dhacday mubtade asalkii kelimad ahaa jirta laakiin hadda mubtade asal maaha hadda maaha asalay mubtade ahaa jirta laakiin hadda maaha hadda ismu ina laleey hadda waa la nasaqay mubtadehaas ismu ina ismu ana ismu leyta ismu laakina kuwa adawaadkii wax nasaqi jiraa galay ama hadeeriba weli mubtadanimadii baaqi ku yihi jumlada khabarka u noqoto wey ah, labadoodii hal mar iskugu koo keena mubtade asal kelimad ahaa jirtay laakiin hadda aan ahayn oo la nasaqay waa baabka ina iyo akhwaadeedii amase mubtade hadeerba lafdi ah jumlada khabar u noqoto wey midda ugu horeyda ixdahaa toddobadii mid ka mida alwaaqicatu waa mid dhacda khabaran xaalay khabar u tahay limubtadain mubtade fi lasli asalka hore mubtade aha jiroon hadda ahayn oo hadda la nasakay ow fil xaale ama haddaba mubtade ah jumlada nuucaasa marka oo hadda mubtade jooga khabar u noqotay ama kelimad asal mubtade ahaa jirtay ee la nasakay khabar u noqotay waa mawdica mawdiceedu imaa rafcun weeye aw nasbun weeye ama waa la rafciya mawdiceeda ama waa la nasbiya waa labada laba goorna waa la rafcina laba goorna waa la nasbina waaba afarta ah, laba goor waa la rafcinaa laba goorna waa la nasbina waa mawdi waa mawdiceedu imaa rafcun god inay tahay aw nasbun nasbo inay tahay la nasbiyo fa mawdica ah, mawdiceedu rafcun waa god fii baabayilmubtadayn wa ina ina iyo mubtadaha labadooda baab marka mbtd ay abr unoqotay jumladan waa kelimad hadda mbtd ina hadday abr unoqotana asl kelimad mbtdha jirtay abr uta ah, so ma jeedid waana la rafcina labadaas goob inada almushadadati oo la shaday uu yidhi waa inada shadan faalawalu midka horeeya oo mubtada hadda mubtada iyadoo khabar u ah naxwu zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu hadda zaydun waa mubtade qaama waa ficil maadi abuu waa faacilkii jumladan oo ah qaama abuuhu jumladaasu mubtaday khabar u dhacday waa zayd hadduu mubtaday maxalkeeda waa la rafcina raabitna waa haysataa waa mudaafulayga abuuhu ku jira wuxuu ku yidhi fajumlatu e, qaama abuuhu fii mawdici rafcin god makaankiisay ahaatay khabaru zaydin weeye laba laba khabar ka dhig khabarun bacda khabarin ka dhig fajumlatu qaama abuuhu jumlada في mawdici rafcin god makaankiisay ku sugnaatay khabaru zaydin waa zayd qabarkiisii waxaa kaloo kuu banaan fii mawdici rafcin inaad xaalaydo oo aad tiraa fajumlatu qaama abuuhu fii mawdici rafcin xaalo ay tahay khabaru zaydin wey wa haaniyatu midda labayda oo ah jumlo khabar u noqotay asaaratan kelimad mubtadaheed laakiin la naxwu ina zayda zayd abuuhu aabihiis qaa'imun waa mid taagan fajumlatu abuuhu qaa'imun fii mawdici rafcin xaalay ahaatay khabaru ina weyn maxay tahay marka farqiga u dhaxeeya jumlada khabarka u dhacday kelimad hadda mubtadaa zaydun qaama abuhuda hore qaama abuhudaas hore iyo jumlo khabar u noqotay mubtado la nasakay oo ina lagu nasakay farqiga udhaxeeya xuuya wlfarqu farqiga udhaxeeya bayna albaabayni labada baab min wujuuhin dhinacyaal ka ahaad ku yidhi dhowr dhinac ka imaana dhowr dhinac ayuu ka imaana saddex dhinac kuu sheega wuxuu ku yidhi axaduhaa wujuuhdii mid ka mida ah analcamila kan ku camal fala fi khabari kabarka cala awali caladu waa bimacnaa i fi lwali misaalka hore almubtada weye hadda fiiri zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu jumladan qaama abuuhu waa abar macalka waa ka rafcisanta yaa caamil oo ku camal falay mubtadaha oo zayd ilaa khabar waxaa rafciya mubtadaha ah. o wacala haani laakiin misaalka labaad ina zaydan abuuhu qaa'imun jumladan oo qabarka inada u dhacdo abuuhu qaa'imun misaalka labaad caamilku ina wey saas waa farqiga koobaad wuxuu ku yidhi xadgaa wujuuda mid ka mid a ah analcaamila kan ku camala fala fi lkhabari cala alawali fi lawali mihaalka hore almubtada weeye wa cala haani mihaalka labaadna ina wey haanihaa wujuudii midkeeda labeeya ana alkhabara khabarka fi lawali hadduu fiidi asalkahayd kan calabi waa kaa daayey ay fiidana asala fi lawali mihaalka hore khabarku muxkamun weeye wa fi haani mihaalka labaadna mansuuq waa la nasaq misaalka hore zaydun zayd qaama abuhu qaamadu waa khabarmubtade waa muxkam lama nasakin oo caamil naasiku ma gelin laakiin misaalka dambe ina zaydan abuhu qaaimun abuhu qaaimun taas khabar mubtada miyaan leenahay ma dhahayno khabaru inaan leenahay mubtadanimadii waa laga nasak ah, waa waa mansuuq wey haaliثuha wujuuda midka sadexeeya ana alkhabara khabarka sida weli misaalka hore dhexdiisa xaalu ahaaday yulqaa waxaa loo ridaa ilaa khaali zihni qof maskaxdiisu ka maran tahay min alxukmi xugun iyo wa taradudi shaki fiihi xukunka lagu shakiyo waani misaalka labaadna yulqaa waxaa loo ridaho loo sheegaa ila shaaki qof shakisan awilmunkiri ama diidan xukunka fii awali darajaatihi inkaarka iyo diididda darajaadkiisa kan ugu horeeya xaala ku sugan yahi زaydu zayd qaama abuuhu khabarkaas oo mubtadaha khabarka u dhacay waxaa lagula hadlaa laba qof mid ka mid waxaa lagula hadlaa dheh hal qofaa lagula hadlaa laba qof mid maa hal qofaa lagula hadlaa waa qof maskaxdiisa aan xugun ku jirin oo xukunka la sheega waa maxay waa zayd inuu istaagay hadda zayd inuu istaagaan meeshaan ka hadlayna laakiin mar walba xukunku waa isbedeli karaa xukunku waa isbedeli karaa mubtadma haddaadba aragto khabarka xukunka uu sheegayo waxaa loogu talagalay qof xukunkaas aan warkahayn in loogu sheego ah, zayd inuu istaagay warkama u hayo zaydun qaama abuh aabihiisa istaagay ah, zayd aabihiisa inu istaagay warkama u hayo dhe zayd aabihiisa inuu istaagay warkama hayo intaasaad u sheegi marka maskaxdiisaba kuma jirto laakiin inayaa loo isticmaalaa laba mid laba mid loo isticmaalaa ah, qof shakisana xoogaa shaki yar ku jira inuu zayd aabihiis uu taagan yahay shakiya uga jiro ama waaba inkirsan marka adkayna ku jirto waa la adkayna waa la adkayna markaasa laleeyay ina zaydan abuuhu qaa'imu ah, marka inadaas adkayna ku jirto waxaa loogu talagalay in lagula khidaabo laba mid ka mid ah qof xoogaa shakisan ama qof inkirsan laakiin inkiraadda aan meel adag gaarin darajada ugu horayda hadduu meel adag gaaro waa in lasii adkeeya ah, oo tidhaahdaa ina zaydan abuuhu qaaimu oh. laam tawkiid lagu daraa hadduu ka dara oo uu mucaarid noqdana dhaar loogu dara wallaahi ina saydan la yidhaah lasii adadkeeyuu rabaa laakiin derajada ugu horeydoo shakiga markaas weeye marka inada loo isticmaalaa waayo markaasu wuxuu ku yidhi haaliuha wejka saddexaad ana alkhabara khabarka filawali misaalka hore yulqaa waxaa loo ridaa loo sheegaa ilaa khaali dihni qof maskaxdiisu ka maran min alxukmi xukunka oo zayd abis inuu istaagayo in kaleba war aan ka hayn iyo wa taradudi shakiga qof fiihi xukunka lagu shakiyo wa aani laakiin misaalka labaada ina la geliyey yulqaa waxaa loo ridaa oo loo sheegaa ila shaaki qof xukunka ka shakaysan awilmunkiri ama inkirsanba xukunka fii awali darajaatihi inkiridda darajaadkiisa kii ugu horreye xaalu yahy wa mawdicuhaa jumlada khabarka dhacda mawdiceedu nasbun weeye وموضعهاa إmا رفع وإmا وإmا نصب saas wey marka وموضعhaa إmا رفع أو نصب sooma dhihin فموضعhaa رفع في baabay المبتدي وإna وموضعhaa نصب في baabey kاana وkاdow laba meeloodna جuمlada khabarka dhacda waa la نصbiyaa waa baabka kaana iyo khawaadeeda hadday khabar jumlada u noqoto waa la nasbiyaa kaade iyo khawaadeeda hadday u noqotana waa la nasbiyaa wa mawdicuhaa jumlada mawdiceedu nasbun kordhig weeye fii baabey kaana wa kaada kaana iyo kaada labadooda baab falawal midka horeeya naxwu kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusahum nafyaalkooda hadda fiiri kaana waa ficil maadi wowdu waa isimkeedii ylimuna waa icl aacil waa afcaal amsa anfusan waa mafcuul bihi hormaray oo ylimuna ay leedahay jumladaas ficilka iyo faacilka mafcuul bihigaa fii maxali naصbin waa khabaru kaana maalka waa laga nabina wuxuu ku yidhi fajumlatu yadlimuna min alficli wاlfaacili xaalo ay ahaatay fii mawdici naصbin naصbo mawdiceeday ku sugan tahay kabarun waa kabar waxaa tira fajumlaةu yadlimuuna min alficli wاlfaacili xaalo ay ahaatay fii mawdici nasbin kordhig makaankiisay ku suganta kabarun waa abr kabarun bacda kabarin laba kabar isdaba dhig kabarkoo likaana kaana u sugnaaday waani meesha labeeya oo jumlo kabar u noqotay kaade wamaa kaaduu ma aysan ku sigan yafcaluuna inay sameeyaan kaada waa ficil afcaal muqaaraba ka mida ah. wowduna waa waa faacilkeedii ama isimkeedii yafcaluuna jumladaasuna khabarkeedii wuxuu ku yidhi fajumlatu yafcaluuna fii mawdici nasbin kordhig makaankiis xaalo ay ku sugan tahay khabaru waa khabar khabarkoo likaada u sugnaaday laakiin khabarka kaada iyo khabarka kaana a farqi udhexeeya hule iyadana sidii khabarka mubtadaha iyo khabarka ina farqiyaa ugu dhexeeyeen wuxuu ku yidhi wlfarqu farqi bayna albaabayni labada baab baabu kaana iyo baabu kaada dhexdooda xaalu ahaaday min wujuuhi dhinacyaalu ka ahaaday alwalu kan ugu horeeya ana jumlata khabari kaana kaana khabarkeeda jumladiisa takuunu waxay noqotaa jumlatan ismiyatan wa ficliyatan labada waa noqon kartaa jumlada khabar u noqonaysa kaana ismiyana waa noqon kartaa ficliyana waa noqon kartaa wa jumlata khabari kaada taada jumlada khabarka u noqonaysaana laa takunu ma noqon karto ilaa ficliyatan maahane ficliyadaasoo ficl waa ficilkeedu mudaaricun mudaaric u yahay saasaa haalib ah waa shaad fiiri xashiyada washada waxaa shaadoobay mala socotaa washada waxaa shaadoobay majiiuhu qabarku inuu yimaado jumlatan ficliyatan ficluha maadin xaalu yahay bacda jacla afxashan baabu kaada waxaa lagu yaqaanay khabarku inuu noqdo ficil mudaarica bis laakiin jacala oo ka mid a baabkaas a waxaa la arkay ayadoo khabarkeedii noqdo ficil maadi xadiidkii waandir cashirata kalaqrabiina sababa nusuulkii ku soo degey markii nabigu buurta koray salى الlahu عalيه wasalam ee qayliyey ee uu yidhi markii nebigu salى الlahu عalيه wasalam uu qayliyey uu yidhi waa sabaaxaa carabtii nin walbaaba inuu yimaado isku dayo nin kastoo magac lahaa ninkii imaa waayana ninuu soo diray xadiiskii kaadlaahi wey fiiri wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas fajacala rajulu ninku wuxuu gudagalay idaa lam yastadic hadduusan awoodin an yakhruja inuu asagu soo baxo wuxuu gudagalay arsala rasuulan inuu ergey soo dirsado arsala fiiri arsaladaas ayaa qabarkii dhacday jacala marka waana maadi wuxuu ku yidhi xayu waa shaadowday ashaahidu wuxuu yahuudku yidhi arsala rasuula xayu meel waqacad ay dhacday khabaran xaalay u tahay lijacala wa ficluha maadi washaada aydan waxaa kaloo shaadoobay majiihu khabarka imaatinkiisa bacdahu ey bacda jacala jacala gadaalkeeduu yimid jumlatan ismiyata xaaluya tanuna waa shaad kale jacala waxaa la arkay ayadoo qabarkeedii uu yahay jumla ismiya waxaana laysku ogaa jumla ficliya mudaariciya a laysku ogaa ismiya la arkay ka qowlii shaacir qowlkiis ou yidhi waqad jacalad qaluusu bani suhaylin min alakwaari martacuhaa qariibun waqad jacalad waxay guda gashay qaluusu bani suhaylin reer bani suhayl qaalmahoodii geela oo dhallinyaradaa wey oo dhadigana qaalmaha reer bani suhayl geeloodii qaalmihiisi qaalmihii geel waxa weya qaalinta laba sanay jirtaa saddex sanay jirtaa afar sanay jirtaa shan sanay jirtaa welina wax ma dhalin Ah, weli waa qaali sooma shan haday jirto kuwaas wey kuwaas qaluusku waa kuwaas waaya wuxuu yidhi waqad jacalad waxay gudagashay qaluusu beni suhaylin reer beni suhayl qaalmahoodii martacuhaa makaanu daaqideedu qariibun inuu u dhow yahay min alakwaabi heeriyaalka barta heeriga looga dejiyo iyagu carabtu geela waa rarta hasha xataa dhashay waa rarana rarku ka dejina caanuhu ka maala si fiican ugu nacfina soomaali hal dhasha iska daaye waxyaalaha qariibka waxaa ka mid a ratiya ka luma boqol kilomitru ka soo hela waa soo hogaamina waa hor socaa inta caguhu baxaan ta daalo nacfi kuma qabaan xoolaha carabta hasha dhashay waxa weeyaan waa kora si u saaran inta ka dego caanaha ka maalo seexdu xagga ku dabrana hal dhasha iska daa rati warkiisa hashi marka qaalmihii geel waa la soo rartay intaa lagu dejiyey dhulkiiya wuxuu noqday deegaankiiya wuxuu noqday barwaaqo roob badanaa ku da-ay barta heerigu yaallay ka dherge halkaa daaqii ku yaalla uma baahna in meel dheer loo soofiyo wuxuu yidhi waqad jacalat waxay guda gashay aluusu bani suhayni reer bani suhayl qaalmahoodii martacuhaa makaano daaqeedu qariibun mid ku dhow inuu yahay min alakwaari heeriyaalka akwaar waa jamcu kuurin wاlkuuru alraxlu biadawaatihi waa heriga korka laga saaro neefka geela marka la raranayo iyo alaabta lagu xirxiro aa laysku yidhaahdaa kuur jamcina akwaar wey hadda fiiri jacala khabar maxau noqday ashaahidu fiihi wuquucu jumlati martacuhaa qariibun jumladaasa khabar u noqotay ashaahidu ujeeddadu waxay fii beytka looga jeedaa wuquucu jumlati martacuhaa qariib jumladaasaa waxay dhacday khabaran xalay u tahay lijacala wahiy jumla ismiy waana jumla ismiya marka waxyaalahaas waa iska shuduud laakiin baabka kaada waxaa khabarka noqdaa waa jumla ficliya mudaariciya wax kale lama ogola ahaani wedka labaad oo u dhaxeeya kaana iyo kaada labadooda baab ana khabara kaana laa yajuusu ma banaana ikhtiraanuhu qadarkaas inuu la xiriirsado bian almasderiya almasderiya inuu la xiriirsado lama ogola masalada loo diidayana markii aan sharaxaynay mutamimada oo aan ka hadlaynay meelaha ay waajibaydo inna iyo anna halkaasaan ku soo marnay ismu daad haddii lasoo mubtadaysto maxaa la dhahaa ma inaa laleeya mise anna ragga gobol waa ka baxa maskaxdii waa ka baxa ismu daad aa la maxaan leenahay anaa laleeyahy adugu waa maqneedo hadda waa lagu cudur daara kitaabki waa kaa lumay inaa laleeyahay ma hubtaa ha cilada loo diidaa ma sheegi karta ismu daad ma ninkaasaa haya waxay ahayd ciladu sidaasay ahayd in ana la yidhi ana mofta masder in la dhalaaniyay keeni msderku msder na khabar uma noqon karo waxa way ismuda maxaa yeele kabarku waa صifo oo mubtaduhu leeyahy sidiisaba kabar oo dhan waa صifo oo mubtaduhu leeyahy msderna laguma sifayo ismuda ah, ma la dhihi kara zaydun zayd sawmu waa soom zayd waa soom masaxa zayd waa salaad masaxa maya marka ma noqon karo tanna sidii oo kale wey kana waa sidii oo kale wuxuu ku yidhi kabarka kaana amna sariya lama geli karo laakiin muطlaq maahane laba shardiyay leedahay laba shardiyay leedahay waa ko is marka aan la geli karin laba shardi mid ka mida ah waa marka le ko inuu khabarka kaanadu ismudaadi si aan ciladii u dhicin marka am aan la geli karin ko waa khabarka kaanadu hadduu ismudaadi lama ogola mamnuuc wey maxaa yeelay maxaa ka dhalana waxaa ka dhalana in masder uu sifo u noqdo ismudaag mana banaana taas waa ko labo waa inuu yahay muhbat qabarka kaanada waa inuu muhbat yahy kalaamku waa inuu muhbat yahay kalaamka dhama waa inuu muhbat yahay ee kalaamku hadduu manfi yahay waa la geli karaa labadaas wey ismu daad haddii uu yahay qabaru kaana an ma geli karto qabarka ismudaad eh, hadduu yahay ismu kaanadan raba ismu kaana markuu ismu daad noqdo khabarka an lama geli karo maxaa waxaa ka dhalana masder lagu sifeeyo daato mana banaana tan labaad waa maxay kalaamku muhbat waa inuu yahay hadduu kalaamku muhbat yahay ma banaana ma banaana markaas in khabaru kaana an la gelisho laakiin kalaamku hadduu manfi yahay waa la geli karaa waa la geli karaa waxaa leedahay wamaa kaana haada اlqur'aanu an yuftara ah. laba shard marka la diidayo ah, marka la diidayo in qadarka kaana ay an gasho waa marka ismu kaana uu ismu cayn ama ismu daad yahay ismu cayn iyo ismu daad waa isku mid lama ogola ko kalaamkuna muhbat uu yahay ousan manfi ahayn haddii laakiin uu yahay isimka kaana ismu macna hadduu yahay waa la ogoli tusaale waxaad tidhi kaana ra'yu taladu waxay noqotay an tusaafira ay safaraka ma banaanku maxaa la waa ismu macna ra'yigu mogta daato ma leh cayn ma leh ismu cayn ma haddii uu ismu daad uusan ahayn ismu kaana ee uu yahay ismulmacnaa an waa la geli karaa kaana ra'yu an tusaafira ay safaraka o ta labaad kalaamku waxaan idhi waa inuu musbat yahay markaan la ogolayn ee kalaamku hadduu manfi noqdo waa la geli karaa maxaad leedahay wamaa kaana haada alqur'aanu qur'aankanu ma ahaan an yuftara ey muftaran mid la been abuurta ah, soo ma jirtid ilaah haba geliyo sooma jeedin an yuftara waa kaasa jumladii qabarka dhacda anaan ku jirta marka muطlaqa ha u qaadane waa inaad xashiyada ku dhigayda labadaba labadaba xaashiyada ku dhigayda waayahay farqiga labaad ee udhaxeeya baabka kaana iyo kaada athani farqiga labaad ana khabara kaana laa yajuusu ma banaana ikhtiraanu la xidhiidsashadiiso bian almasteriyati ula xidhiidsado laakiin labadaas shardiyay weeye ah, labadaas uusan la xidhiidsan karin marka kabarku marka ismu kaanuhu uu yahay ismu daat iyo marka kalaamku yahay muhbat labadaas way waxayse la xadisan kari wayajuusu waa ban waxaa bannaan fii khabari kaada wayajuusu waa bannaan ya huwa iqhtiraankii iqhtiraanka u celi yajuusu faacilkeeda wayajuusu waa bannaan yahay iqhtiraankii iqhtiraanu ikhtiraanuhu ban almasariya waa bannaan yahay fii khabari kaada waa bannaan yahay ahaali farqiga saddexeeya oo u dhaxeeya baabka kaana iyo kaada farqiga saddexeeya oo u dhaxeeya baabka kaana iyo kaada ana khabara kaana kaana khabarkeeda mukhtalafun waa mid la isku khilaafay fii nasbii la kordhigidiisa calaa alaaati aqwaalin qowlyaalo saddexaa la iskugu khilaafay saddex qowlaa la iskugu khilaafay axaduhaa aqwaasha mid ka mida anahu abarka kaana annahu kabarka kaana khabarun waa kabar kabarkoo mushabahun loo ekaysiiyey bilmafcuuli bihi cinda albasriin kabarka kaana maxaa lagu nasbiyey saddex qowlaa la iskugu khilaafay qolo waxay yidhaahdeen waa khabarun mushabbahun bilmafcuul bih waa khabar mafcuul bihi lagu shabahay ah, saasay yidhaahdeen waa cinda albasriyiin o wani qowlka labaad kabarka kaana laga yidhi annahu kabarka kaana mushabahun bilxaale xaalaa lagu shabahay cinda alfara yaxya ibnu siyaad qowlkiisa wey saddex wahaaliu qowlka saddexaad annahu xaalun waaba xaalaba cinda baqiyat اlkufiyin marka faraa laga saaro dhammaan kuufiyiinta kaleo dhan waxay le waaba xaalo xaalanimu ku nasbisay qawlka markaa saxiixa ah waa qowlka ugu horreeya basriinta maxaa yeele maxaa ku tusaa waxaa ku tusaya qabarka kaana wuxuu yimaadaa isagoo macrifoah wuxuuna yimaadaa isagoo jaamida si qiyaas xaaladuna macrifo qiyaas uma ah waa inay nakirata qiyaasna uguma timaado jaamidka waa inay mushtaqta laakiin khabarka kaana qiyaas ugu yimaada macrifo iyo jaamid labadaba inuusan xaalo ahayn ay kutusayda laakiin mas'aladan oo khaalid ibn cabdillaahi uu yidhi wejka saddexaad ay isku khilaafayaan khabarka kaana iyo khabarka kaada khabarka kaana nasbihiisa laisku khilaafsan yahay waxba macnaa ma sababta kan kaadaba waa laisku khilaafsan yahay xaashiyadan ka daalaco hadho kan kaadaba sidoo kalea laisku khilaafsan yahy ma ka daran mayadaa laisku waafaqsan yahy laftigiisa marka kaas inkastoo khilaafku ha kala dunaado laakiin midaan khilaaf ku jirin male marka inuu iska daayo heda labada wej hore ku gaabsado kan waxba nooma soo kordhina aljumlaة الثaaniyaة والثaaliثة aljumlaة الثaaniyaة والثaaliثة aljumlatu jumlada jumlada athaaniyatu labayda iyo wathaalitatu midda saddexayda oo minalatii kuwii ka mida lahaa maxalun maxal u sugnaaday alwaaqicatu waa jumlada dhacda xaalan xaalay tahay iyo walwaaqicatu midda dhacda mafcuula bihi xaalay tahay wa maxaluhumaa labadooda maxalkooduba annasbu waa kordhig falxaaliyatu jumlada xaaliyadaa naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilah wuu sarreeyaa ilaah uu ku qowlay wa waa yimaadeen ikhwatu yuusuf abaahum aabbahooday u yimaadeen cishaaan waqta cishaa yabkuuna xaalo ay yihiin kuwii ooyaya ayay yimaadeen waaya fajumlatu yabkuuna min alficli wاlfaacili xaal ay tahay fii maxali nasbi weeye cala alxaaliyaa lagu nasbiyey min alwaawowda laga xalayna wa cishaan cishaa'anna mansuuban waa la nasbiyey cala darfiyati darafnima lagu nasbiyey wa qowlihi iyo nabiga qowlkiisa oo kale salى الlahu عalيه wasalam oo nabigu ku qowlay aqrabu maa yakunu اlcabdu maadaa masderiya aqrabu akwaan اlcabdi xaashiyadaas si fiican in kugu icraaba hadhow ka daalaco haddana laqbada la soco aqrabu maa yakunu اlcabdu aqrabu akwaan اlcabdi addoon intuu yahay markuu ugu dhow yahay min rabbi rabbigiis aqrabudu waa mubtade khabarkii soo qadaro xaasilun dhowaanshahaas waa soo xasilaa dhe wahuwa saajidun ka hor soo qadar xaasilun qurbigaas iyo dhowaanshuhu waa soo xasila idaa waqtigiiu soo xasilaa kaana addoonku uu sugnaado walxaalna uu sugnaado huwa addoonku saajidu mid sujuudsan yihi meeqaad soo qadarnay xaasilun idaa kaana intaasaan soo qadarnay ah, xaasilun idaa kaana intaasaan soo qadarnay wuxuu ku yidhi fajumlatu wahuwa saajidun min almubtada'i walkhabari xaalay tahay fii maxali nasbi weye cala alxaaliyaa lagu nasbina halkaa laga xaalaynaa min cabdi armaya cabdi hadhiine mudaafa ka xadfan dheh min damiir cabdi cabdi damiir u laabanaya laga xalayna almustatiri fi kaana almaxduufati taama kaanada maxduufada oo taamka ah oo faacilka kaliya qaadayda oo aan waxba nasbisan kaanadaas damiirka ku asturanoo faacilkeedaa laga xalayna damiirkaa u laabanaya marka cabdiga saas ula soco min alcabdi ay min damiir cabdi lmustatiri fi kaana almaxduufati taama halkaas ayaa laga xaalaynaa dheh waljumlatu jumlada jumlada almafcuuliyatu mafcuulka loo nisbeeyey taqacu waxay dhacdaa fii arbacati mawaadica jumlada oo mafcuulu bihigaa afar meeloday dhacdaa waa maquulu qawlka mafcuulu aaniga dana iyo qawaadeeda mafcuulu aaliska baabu aclama iyo midda mucalaqada waa afartaas carabka iska mari hadde alwalu meesha ugu horayda an taqac waa inay dhacdo maxkiyatan xaal looga xikaayoona bilqowli naxwu qaala wuxuu yidhi inii aniga cabdulahi addoonkii allaan ahay fajumlatu inii cabdullah fii mawdici nasbin xaalay ahaatay cala almafcuuliyati lagu nasbiyo maxkiyatun waxaa looga xikaayoona biqaala maxaa daliil u ah inay xikaayo tahay wa daliilu daliilka tusa calaa annahaa jumladu maxkiyatu inay tahay mid looga xikaayoona biqaala kasru ina inada inada meelihii waajibka aheed waa markay ay dhacdo bacda qowl oo ay tahay xikaayo ah, kasru ina bacda dukuuli qaala qaala gelideedii ka gadaal la hoos dhigay waaniyatu midda labayda meesha labaad oo ay dhacdo jumlada mafcuulu bihiga waa markay mafcuulu aaniga banaan noqoto iyo qawaadeeda waani meesha labaad dhe labaad wani mawdica labaad an taqa waa inay dhacdo taaliyatan xaalayta midii raace lilmafcuuli awali mafcuulka awelkaahi raace oo kan labaaday noqone fii baabi dana naxwu danantu zaydan saydan u maleeyey yaqra'u inuu akrinaa fajumlatu yaqra'u min alficli wa faacili xaalo ay tahay aacilka almustatiri ku asuran yaqra'u faacilka almustatiri ku asuran fiihi yaqra'u fii mawdici nasbin kordhig makaankiis ay ahaatay calىa anahaa jumladu almafcuul haani inay tahaan lagu nasbinaa lidana mafcuulkaasoo lidana usugnaaday wاhaali mawdica saddexaada mafcuul bihi uu dhaco waa mafcuul haalika baabu aclama wثالث mawdca sadexeeya an taqaca waa inay dhacdo taaliyatan xaalayta midii raace lilmafcuul الثaani mafcuulka labeeya fii baabi aclam naxwu aclamtu waxaan ogeysiiyey زaydan zayd camra ninka camar ahaa abuuhu aabihiis qaa'imun mid taagan inuu yahay fajumlaةu abuuhu qaa'imu fii mawdici naصbin xaalay tahay calىa anaha mafcuul bihi fajumlaةu abuuhu qaa'imun fii mawdici naصbin waa qabr maahan xaalo waxaa tiraa fajumlatu abuuhu qaa'imu fii mawdici nasbin kordhig makaankiisay ku sugan tahay calaa anaha almafcuulu inay mafcuul tahaana lagu nasbina mafcuulkii ahaaliu saddexi kasife mafcuulkii saddexaad inay taa lagu nasbina mafcuulkii ahaaliu saddexi waa inamaa wax kale maahan lam taqac ma aysan dhicin taaliyatan xaalay raacaydo lilmafcuuli اlawel macnaha baabka aclama oo saddexda mafcuul qaata mafcuulu haani ma noqon karto ma noqon karto ay u noqon weyd tiyu kuu sheega wainamaa wax kale maahan lam taqac jumladu ma dhicin taaliyatan xalay raace lilmafcuul awal ayadoo mafcuul awalka ku xigta oo mafcuul aaniya lama arag min baabi aclama baabka aclama maxaa dhacay lina mafcuulahu aclama mafcuulkiisa ahaaniye oo labeeya mubtada waa mubtada fi asl jumlana mubtado ma noqoto asalkii mubtadu ahaa wlmubtad mubtaduna laa yakunu jumlatan jumla ma noqdo wallah subxana wa tacala alam sala اllah وsلم وbaarك عalى nabiyina mحamed